alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almualifu raximah llah baabu macrifati calaamaati alicraabi hada maxalu waxaynu ka soo baxnay laba baab oo ka mida abwaabta kitaabka ajruumiga baabkan caawa sheekhu raximah llahu tacaala uu bilaabi doonaa waa baabkii saddexaad ee kamid ahaa baababka kitaabka ajrumiga baabkaa inta aynaan gudagelin baabka saddexaad xalay waxaynu tilmaanay mucrabaaddu inay laba yihiin alsmu daahir wاlficlu اlmudaaric alkhaali min annuuneyn labadaasaa mucrab la idhaahdaa haddii la idhahdo mucrabaaddu waa imisa waa labada waa alsmu daahiru wاlficlu اlmudaaricu alkhaali min anuuneyn labadaasaa muu rabaa maadaama labadaasi ay mucrab yihiin labadaasuna ay soo noqnoqonayaan baabkan baaba macrifati calaamaat alicraabna iyagu ay noogu imanayaan tacriifkoogaan isdul taagi doonaa kadibna waan laqmayn doonaa insha alla kitaabka baabka saasa inoo fudud marka alsmu daahir waa sideed waad xifdigaysaan insha allah halkay ka soo baxayaanna waad garanaysaan halkee dib loo eegayaa aqsaamul kalaam aqsaamul kalaam imisay ahayd saddex bay ahayd ismun wa ficlun wa xarfun ismigu imisu qaybsamayey saddex alismu daahir iyo mudmar iyo mubham ficilkuna imisuu qaybsamayey saddex maadi mudaaric amar xarafkuna saddex mukhtasun bilismi mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma soo sagaalmayahayn sagaalka imisaa mucrab ka noqday laba keliya imisaana mebni noqday toddoba haddaba labadii mucrabka noqday waa alsmu daahir walficlu mudaaric intaasi maadaama oo ay mucrab yihiin qaybahoogan sheegaynaa insha allah waana inta kitaabka inoogu dhex imanaysa de si inaan isku dul taagin intaan isdul taagno uma laqmaynana insha alla baabka ismiga daahirkii waa sideed sideeddu ba halkan ku qoran yihin alsmu lmufrad smun mufrad iyo jamcu tagsir jamcu lmuanathu salim jamcu mudakaru salim asmaa lkhamsa shan maynahayn waa yahay taniyadan sheegnay lata mayna sheegin miya taniyadana ku dara waa lix maxay noo dhiman labaa dhiman soo maa labadaasi waxay ka soo baxayaan ismiga mufradka laba ismun mufradun munsarifun ismun mufradun hayru munsarifin jamcu tagsir jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maa laa yansarifa waa imisa afar dhe afar ma aysatid jamcu lmaanatu salim jamcu mudakaru salim almuhana alasmaa lkhamsa sideeddaa weeyaan ismiga daahirki sideedda waa kana kugu insha allah ficilkiina saddex baa ka soo baxaya ficil mudaaric oo saxiixulaakhira ficil mudaaric oo muctalulaakhira iyo alafcaal lkhamsatu mayna saddexayn saddexdaa sideedii uge koob iyo tobankaa weeyaan dhammaantoodba mucrabaadii maxay isla noqdeen koob iyo tobankaa weyan koob iyo tobanka haddayd ka adkaatid dee intaasunba weyaan mucrabaadii o dhan haddaed intaas ijaabada geshatid oo ayna kaa dhicin waxa weeyaan insha allah way ku anfici mid kasta tacriifkiisaan sheegayna insha allah alsmu almufradu almunsarif waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa waaxidin waa waxa wax keliya ku tusiya horta ismi waynu garanana ismigu waa maxay ma dalla maa dalla calaa musamaah isilaaxana kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat biaxadi اlazminati walam taqtarin bizamanin wadca tacriifkiis waa ka ismi waxaa kuu yimiday mufrad mufradku waa maxay maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa من alasmaa alkhamsa منصرف baa kuu yimiday munsarifkiina waxaa la odhanayaa waa maa qabila tanwiina walkhafda bilkasrati wuxuu aqbalayaa tanwiin waxaa kale oo uu aqbalayaa kasro in lagu khafdiyo marka ismigii mufradkii tacriifkiisii waa maxay maa dalla calaa waaxidin waa waxa ku tusiya wax keliya wa qabila tanwiina aqbalana tanwiin walkhafda bilkasrati iyo in kasro lagu khafdiyo tusaalihiisa jaaa zaydun imika zaydun dee wuxuuna tusinayaa qof keliya soo ma muxuuna aqbalay dee tanwiin buu aqbalo zaydun baa tiri kasre haddaad ku jirtidna wuu aqbali karaayo marartu bizaydin baad odhan kartaa kaasi waa kii koowaad ee ahaa alsmu almufradu almunsarifu waxay noogu xiga ismi mufrada oo hayru munsarifa in yar buu kaga duwanaanaya maa dalla calaa waaxidin aye sawa qabilamayna halkii hore walam yaqbal tanwiina wlkhafda bilkasrati mid shay keliyuu ku tusinaya hase yeeshe isagu ma aqbalo tanwiin mana aqbalo in lagu kasriyo khafdo maxaad odhanaysaa isaga e jaaa axmedu ma qaadan karo kasra baab khafdo marka uu joogana kasro laguma khafdiyo maxaa la hahda marartu biaxmeda halkaa labaa inaga baxay ismun mufradu munsarifun ismun mufradu hayru munsarifin labadaa tacriifoogi waa inaga baxay culimadi jamcu tagsiirka usoo gudba jamac iyo taksiir baa isa saaran sooma waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa akara min inain laba waxa ka badan waxa kutusiyaa jamac la dhahdaa wa tagayara fiihi binaau mufradihi binihii mufradkiisuna waa doorsoomay oo isbedel baa ku dhacay siyaalaha ugu dhacayo insha alla kutubta damaan kaga warrami doonaa ilaa lix siyood bay culimmadu tilmaamaan ka kuwa damaan dib dhigan doonaa insha allah wa qabila tanwiina walkhafda bilkasrati wuxuuna aqbalayaa tanwiin iyo in lagu khafdiyo kasro tusaalead ku fahmaysin jaaa rijaalun jaaa rijaalun iminka rijaalun dee waa jamcu ka keliya rajul baa labadana rajulaan baa la dhahdaa waxa ka badan maxaa la odhanaya rijaal sowma siiqadii way doorsoonto markii hore ra bu ahaa maxaa la yidhi ri bal intaasun kaga kaaftoon sooma ri baa la yidhi o si dhawaqiisi mufradka waa doorsoomay wuxuuna aqbalay tanwiin oo adiga le rijaalun kasre ku jir haddii laydhaana dee maxaad odhanaysaa n marartu birijaalin walirijaali nasiibun waata qur-aankaba ku sugan haye halkaana waxay naga baxay jamcu taksiir munsarifa jaaa rijaalun baad ka afraad jamcu taksiir hayru munsarifa haadihi masaajidu masaajidu masaajidudani waa jamcu taksiir oo garanana hase yeeshee muu aqbalin tanwiin ma qaadanayo waxaa kale oo aanu aqbalayn in lagu khafdiyo kasro oo ma odhan kartid dee marartu bimasaajidi ma ya bimasaajida baad odhanaysaa halkaa maxay naga baxay afar ismun mufradun munsarifun ismun mufradun hayru munsarifin jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir hayru munsarifa ka shanaad jamculmuanat asaalim jamcumuanat asaalim waxaa la idhahdaa ma dl w ma jumica bأlفi و taءi maزidatayn calى mfradi ma jumica waa waxa lagu jamciyey blفi alf و taءin iyo ta maزidatayn oo ziyaada calىa mfradi mfradkiisiina ziyaad ka markaan doona jimcumano inaan samayno siiqadiisi isaga way dhamaystiranto waxa weya waa sidiisii hore waxba isbedel kuma dhacayo oo muanaa waxa loogu magacaabay dumarkaa u badan saalimna waxaa loogu magacaabay siiqadii mufradkiisa waxba iskama bedelaye isagoo sidiisiiya unbaa lagu siyaadinayaa alifiyata tusaale ahaan zaynab markaad doonaysa inaad jamac muanasu saalim ka dhigtid alifyata un ku dar maxaad oranaysaa zaynabaat caaishatun alifyata un xagga dambe kaga dar caaishaat iyo faatimaat saasaad u wadaysaa markaa jamac muanasu saalimna waxaa la dhahdaa ma jumica bialifin wa taa mazidatayni calaa mufradi waxaan shuruud bay leeyihin shuruudda insha alla kitabkan ku sheegi mayno kuwa damaan insha alla ku sheegi doonaa imisaynu haysanaa shandhaa culimo waxaa inoogu soo xigaa jamcu lmudakar salim jamcu lmudakar asalim waa jamac laba iyo wax ka badan buu kutusinaya laba wax ka badan ayaa uu kutusinaya waa mudakaro waxa weeyaan waxa loo adeegsadaa labka waa salim oo mufradkiisii ma waxa weeyaan wax isbedeli kuma dhacayo isagoo mufradkiisii saxa unbaa ziyaadada lagu daraya daabitkiisu waa maxay isagana waxaa la idhahdaa ma dalla calaa akara min inain biziyaadati waawin wa nuunin fi xaalati rafci waa waxa ku tusiya laba wax ka badan muxuuna kugu tusinayaa wow iyo nuun baa xagga dambe lagaga daraya xaalatu rafca oo maxaad odhanaysaa zaydun somahayn wow iyo nuunun xagga dambe kaga dar zaidu na baad odhanaysaa wayaain wa nuunin fii xaalatay nasbi waljari xaalada nasbada iyo xaalada jerkana waxaa lagu darayaa un iyo iyo nuun maxaad odhanaysaa zaydina baad odhanaysaa zaydina jamci mudakarsalmna waa ka waa ma ma dalla calaa akara min itnayn biziyaadati waawin wa nuunin fi xaalati rafci wayaain wa nuunin fi xaalatay nasbi waljari jamci mudakarsalmna halkaa kutuura isagana imisana ya lix soo ka toddobaad waa musanihii musanahana waxaa la idhahdaa maa dalla cala isagu waxa laba ku tusiya biziyaadati alifin wa nuunin wuxuu kugu tusinayaa alif iyo nuun la ziyaadiyey aakhirkiisa fii xaalati rafci xaaladda rafcada haddii aad musano doontid ismigii mufradkii alif iyo nuun ku dabadar xarafkiisii ugu dambeeyey sow zaydun mu alif iyo nuun ku dabadar zaydani wayaa-in wa nuunin fi xaalatay nasbi waljari iyo iyo nuunun baa lagu daraya ismigii mufradka xaggiisa dambe marka la doonayo xaalatu nasbiya xaalatu jarna maxaa la odhanayaa zaydayni insha alla baabkiisa anan ku gaadhana halkaana waxay nagaga baxay musanihii uge isagana so toddoba maa asmaaulkhamsi baa ku yimiday asmaaulkhamsi isaga de xifdi waa asmaaulkhamsati shan tun saa ku xifdi daabidkog isaga waa ka wahiya abuuka wa akhuuka xamuuka wafuuka wadu maalin qaacida waxay tidhaahdaa idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddii lagu xasrin karo tiro way ka kaaftoomaan inay tacriifiyaan culimadu idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi asmaaulkhamsa isaga shantiisa ad baad xifdidaysaa halkaa maxay nagaga dhamaaday sideedii ismiga daahirka sideedii ismiga daahirka halkaasay ku dhamaadeen han kuugu celiyo ismun mufradun munsarifun ismun mufradu hayru munsarifin jamcu tagsir munsarifun aye jamcu tagsiirin hayru munsarifin jamcu lmu'anath asaalim jamcu lmudakar asaalim almuhana alasmaau lkhamsatu intaba waan sheegnay tacaariiftooda soo ma ka gudba saddexda ficilkan aan sheegno waa ficil mudaaric oo saxiixu laakhira tusaalihiisi waa yadribu waa yadribu maxaa looga jeeda waa kulu ficlin mudaaricin laysa biaakhirihi xarfun min axrufi lcilati halaaati waa ficil kasta oo mudaarica oo xarafka ugu dambeeya saddexdii xuruf iclo soo garan mid ka mida aanu ahayn saddexdii xarf iclu maxay ahaan jireen alwaagu walyaau wlalifu saddexdaa ka jir sideed iyo labaatankii hijaayga maxaa soo ya shan iyo labaatankaa kale ayaa ugu dambeeya shan iyo labaatankaa kale mid kamidu ku dhamaanaya akhirkiisu saddexdaasuna iska ilaali yadribu yansuru yadkhulu waka saxiixul akhirkaasa la idhahdaa muctalkiina waa maxay waa kulu ficlin mudaaricin fii aakhirihi xarfun min axrufi lcilati halaaa saddexdii xaraf mid kamiduu ku dhamaanaya aye yakshaa muxuu ku dhamaaday alif yarmi muxuu ku dhamaaday ya yadcuu muxuu ku dhamaaday wow kaana maxaa la dhahdaa muctalulakhir baa la dhahdaa imisaynu haysanaa laba dha sheekh soo laba ma haysano mid keliya noo dhiman waa alafcaal lkhamsa isaga aada ugu fiirsada afcaal lkhamsan waa ficil mudaaric ficilka mudaaric imise xarafaa lagu bilaabi jiray afar xuruuf anayt soo mahayn alhamzatu wataau walyaau wanuunu afartii xarafee lagu bilaabi jiray ficilka mudaaric laba kamida lagu bilaabo afcaalu khamsa labana laguma bilaabo afcaalu khamse hamse laguma bilaabo weligaa maad ku arag iska ilaali nuunna laguma bilaabo maad ku aragtay weli maxaa lagu bilaabaya markaa ya iyo ta haddaad afcaalu khamse samaynaysid waa ficil mudaarice eh, ama ya un baa lagu bilaabaa ama ta haddaba daabitkiisi waa sidan eega waa kullu ficlin mudaaricin budia bitai wa rafaca alalifa waalwaawa walyaaa waa ficil waa ficil kastoo mudaarica lagu bilaabay ta faacilna looga dhigay alif ama waaw ama ya aw budia bilyaai ama ya lagu bilaabay wa rafaca alalifa walwaawa faqad waxaana faacil looga dhigay oo uu alif ama waaw iyo ama rafcin kalo tusaalead ku fahmaysaa barabynoosyadrib inooso qabta yadribu saw darabi ficil maadi maha ka dhiganaa waa yadribu ydribu baan doonaynaa inaynu ka dhigno afcaal khams yaa baynu ku bilownay soo maa faacil uga dhiga alif yadribani waw uga dhiga yadribuna dee ya lag ya faacil kama dhigan karo marka haddee ya lagu bilaabo ama alif unbaa faacil u noqoto ama waaw iyo ifaacil uma noqoto soo maynaan fahmin halka yadun taa ku bedela saw tadribu maaha alif faacil uga dhiga tadribani wow faacil uga dhiga tadribuna ya faacil uga dhiga tadribina waa imise marka afcaal khamsa lagu sheegaya waa ka way isleekaan lahaayeen xaalada ya-da lagu bilaabayo ayaan ayuuna rafcinayn oo faacil aanu u noqonahayn ya waan fahnay ila tahay daabidkiisu waa intaa insha alla waa in la xifdiyo ficil kastana waa laga samayn karaa marka waxaad ku bilaabaysaa ta iyo ya waxaanad faacil uga dhigaysaa markaad ta ku bilowdid saddex mid kamida ama alif ama wow ama ya haddee ya lagu bilaabana labun baad faacil uga dhigi karta alif ama wow waa kulu ficlin mudaaricin budia bitai warafaca alalifa walwaawa walyaa aw budia bilyaai warafaca alalifa walwaawa faqad halkaana maxaynu ku haysanaa saddexdii ficilka ka imanaya isku ge koob iyo tobankaas waa inaad xifsadaan koob iyo tobankaas baa ku daba soconaya meel kastood joogtid maca alalifihi koob iyo tobankaas maa kudaba soconaya waayahay waan gudagelayna adaba cashirka insha allah tacaariiftoodii halkaasaan ku tacriifino kolkaan kitaabka dhex socono waxma tacriifinanada baabu macrifati calaamaati alicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadaha barashadooda baabkeedii hada maxaluhu meeshii lagaga hadlayey weeyi lirafci arbacu calaamaatin baabkana aan sheegno waxa uu ka waramayo inta masale ah uu ka waramayo baabkani wuxuu ka warramaya laba masale keliya waana baabka kitaabka ugu dheer haddana wuxuu ka warramaya laba maslo oo keliya labada masle uu ka warramaya waxa weeyi dikru calaamaati aqsaami اlicraabi icraabkii aynu soo baranay aqsaamtii u lahaa calaamadaha lagu garanayo baabkan ayaa lagaga waramaya maslada koowaad waa maxay dikru calaamaati aqsaami اlicraab icraabkii aynu soo marnay ee aynu soo sharaxnay aqsaamtii uu u qaybsamay calaamadihii lagu garanayay ayaa baabkan lagu sheegaya waa maslada koowaad ee uu ka waramayo maslada labaad dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraabi calaamadahaasi boosaskay sii degi lahaayeen guryay degayaan mogta guryaha ay degayaan ay udhaxayaanna baabkana lagu baranaya labada masle keliyuu ka warramaya labada masle waa maxay dikru calaamaati aqsaami licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraab labada baab keliyuu ka warramaya eh, labada masle keliya ayuu ka warramaya markaa sheekhu waxa uhi isagoo taa tilmaamaya lirafci rafca waxa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood addamatu damo walwaawu iyo waaw walalifu iyo alif wnuunu iyo nun maxaan idin idhi laba masle keliyuu ka warramaya labada masle waa maxay waa calaamado iyo mawaadic soo maaha isla markaa waxa kuu soo boodaysa rafca inay leedahay laba arimood waxay leedahay calaamado calaamadahaasi mawaadic ay sii degaanna way leedahay markaa rafca maxay yeelatay calaamada iyo mawaadic bay yeelatay calaamadii buu soo horraysiiyo wuxuu ku yidhi rafca waxay leedahay afar calaamadood calaamada ugu horeysa waa damo damo wuxuu u soo horreysiyey waa liasaalatihaa iyada ayaa asal ah iyadu inta ay suuragal tahay in la helo hayrkeed booskeega ma degi karo marka iyada laakiin la heli kari waayo ayay imanayaan kuwa ka dambeeya oo nuwaab ay noqonayaan calaamada labaad waa waaw wawdana wuxuu ugu labaysiiyey liannahaa bintu dama damada inanteeda weeyi litawaludihaa canha cinda alishbaac marka la dhargiyo damada waxa ka dhalata waaw baa ka dhalata de wuxuu ku saddexeeyey alif alifdana wuxuu saddex ugaga dhigay liannahaa ukhtulwaawi wawday walaalayiin oo xaggey walaalo ka yihiin dee axrufulmed ah, baa lasla yidhahda soo ma xurufmed baa lasla yidhahda nuunta u dambaysiiyey oo u ekaanshaha labada ay u ekaato ay shabaahdo ayaa waxa weeyaan daciif ah ayaa daciif ah markaa rafco waxay leedahay afartaa calaamadood waa addamatu walwaagu wlalifu wnuun waka tarkiibka eegta lirafci waa khabar soo taqadumay arbacuna waa mubtadiy oo muahara lirafci rafca waxa u sugnaaday arbacu afar calaamadood ah, ayaa usugnaaday mar dambaa soo celinta khabarka halkiisa lagu laqmeeya lirafci rafca waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood addamatu damo waa bedel walwaagu iyo waaw wlalifu iyo alif wnuunu iyo nuun afartaa calaamadood bay leedahay waynu haynaa masaladii koowaad ruba ee rafca ay lahayd oo ah calaamaadka ay leedahay waana afar wuxuu ka warramayaa masaladii labaad oo ah mawa calaamaduhu mawaadicda ay degayeen koob iyo tobankii waa inaynu ka helna de ila koob iyo toban ma koob iyo tobankii insha la waynanu halkaa ka hadlay fa ama damatu damadii miyaa fatakunu waxay ahaani hiya damadu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii arbacati mawaadica meelo afare dhexdood bay calaamo ugu ahaan fil ismi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey wa jamci taksiiri jajabinta jamaceega jamaca dhexdiisay calaamo ugu ahaan wa jamcilmu'anati ka la dhidigeeyey jamciisa jamca dhexdiisa calaamo ugu ahaan jamcii asaalimi nabada galay walficli ficil dhexdii bay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa alladii ficilkaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ladiiga aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shayga oo mimaa yuujibu binaahu binihiisa waxa waajibiye ah waa sida labada nuunood nuun inaa iyo nuun tawkiid almubashira aw yanqulu icraabahu ama icraabkiisa wax raraa alif ithnain iyo waaw ljamaaca iyo ya lmu'anathati lmukhaataba dama ayaa asal ahayd mawaadicda aydagaysuu sheekhu doonaya inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi dama rafco waxay calaamo ugu noqotaa afar meelood afar meelood baad ugu hagaagaysaa waa ismiga mufradka tacriifkiisi iminkaan soo sheegay oo anigin ilaa waxa fiican inagoo soo taqdiimna soo maa xagga horaan ku sheegnay tacriifkiisa tusaalihiisiina waan sheegnay keliya maxaad baranaysaa un inay dama degtade iyo icraabkiisii hadaba isaga oo ismi mufrada oo munsarif ah dee waan kuu tusaaleeye waa jaa zaydun zaydun faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun calaamada rafcad waa damada dhaahiratun calى aakhirihi liannahu ismu mufradu munsarifun baa la isaga iyo maalaa yansarifa jaaa axmadu axmedu faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi damatun daahiratu calى aakhirihi linahu ismu mufradu gayru munsarifin waka wa jamci tagsiiri tusaalihiisii waan soo qaadanay jaaa rijaalu rijaalu faacilu waa marfuuc calaamada rafcadayna tusinaysaana waa maxay damatun daahiratu calى aakhirihi linahu jamcu tagsiiri munsarifun masaajiduna maxay noqonaysaa ama inkasarat masaabiixu ba iska dhe masaabiixu waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala akhirihi liannahu jamcu tagsiirin hayru munsarifin baad odhanaysa jamculmaanatu salim tusaalisi waan soo qaadanay muxuu ahaa jaءat ilhindaatu hindaatu faacilun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala akhirihi liannahu jamcu lmuanathi asaalimi waa yahay maxaa inoo yimid ficil mudaaric isaga صaxiixuaakhira yadribu soo maa yadribu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damat ظaahiraة calى akhirihi lأnnahu ficlu mudaaricu صaxiixu اlآkhiri walam yataصil biaakhirihi shayء isaga yo muctala yakshaa ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi وcalaamaة rafci damaة mqadaraة calى اlأlf manaca min ظuhuuriha atacadur yarmi iyo yadcuna waa la mid waxaa la odhanaya un manaca min ظuhuuriha ahiqal ba iyaga u diiday markaa eeg mawaadicdii koob iyo tobanka ahayd siday u qaybsamayaan calaamaadki waa afar mawaadicdiina waa koob iyo toban koob iyo toban ka dhigne mawaadicdiina waa koob iyo toban sheekhu wuxuu na yidhi damadu afar bay qaadataa buu inagu yidhi sheekhu inaguna waxaanu nidhi damadu todobay degtaa eeg adala socda inagu imisaynu nidhi damadu todobay degtaa baynu nidhi sheekhuna muxuu na damadu waxay degtaa buu inagu afar sheekhu wuu ijmaaliyey inaguna waynu tafsiilinay waa intaa inaguna waynu tafsiilinay sheekhuna wuu ijmaaliyey oo waxay ka soo baxaya ismigan mufradka ilaba kuugu hoos jiraan mufrad munsarifa iyo mufrad maa laa yansarifa jamcu tagsirkan in labaa kugu hoos jira jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maa laa yansarifa mayna afar ahayn jamcu maanaf saalim sidiisa guddaa mayna shan ahayn sideeddii ismiga daahirka u lahaa shan kamid ayaa yaa degay bamaa degtay maxay ka tagtay ya ma labay ka tagtay saddex dhada sheekh saddex bay ka tagtay saddexdii ficilkuu lahaana labay degtay ficil mudaaric oo saxiixul aakhira bamaa degto aniga kuwii ceraabay ficil mudaarico muctalulaakhirina damaa degto waniga ku icraabay maxay ka tagtay hal keliya ka tagtay markaa dama waa asal oo waa hooyadii baabkan e iyadaa ka badsatay xagga mawaadicdan oo iyadu imisay degtay toddobay degtay shan ismigii daahirka ah iyo laba ficilka aqsaamtiisii kamida ah ayay degtay toddobadaas iyadu isla qaadatay waana saa toddobada xaggey ka ismigan mufradka aynu beekaaminay oo laba ka soo saarnay mufrad munsarifa oo tanwiin qaata tacriifkiisa waan sheegnay iyo mufrad maalaa yansarif oo tanwiin aan qaadan jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maalaa yansarifa iyo jamcu monosalimu isagu sidiisa ficilka mudaaricna waynu beekaaminay oo saddex baynu u qaybinay soo saddex baa ka soo baxay laba kamidadba maa degtay isagoo saxiixul aakhira iyo isagoo muctalul aakhira waa masoo dhawaaday waa basiid bay la tahay tarkiibkaan ku celiyo fa ama damatu damadii miyaa fa takunu waxay hiya damadu calaamatan calaamo iyo astaan ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan calaamadaynu ku tacalujina soo ma aragtaan calaamatan waxaynu ka dhigana markaa ismu master calaamadii rubaaciga ay leedahay sarfigaynu ku baran doonaa fii arbacati mawaadica meelayaal afar ah dhexdood bay calaamo ugu ahaan halkaa hore ka hore ku tacalujina fi lismi bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey wa jamci taksiiri jajabinta jamceega jamca dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan wa jamcilmu'anasi ka la dhadigeeye jamiciisa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamicii asaalimi nabada galay ee jajabka ka nabada galay walficli bay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilkaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ficilka aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shaygan laguu diidayaa waa laba mid mimaa yujibu bina'ahu wax binihiisa ficilka waajibiya waxaa binihiisa waajibinaya waa laba nuunood waa nun nuunu niswe iyo nuunu tawkiid almubaashira labadaa weeyaan aw yanqulu icraabahu ama icraabtiisaba naqlinayo oo imika xarakaynu icraabaynaaye xuruuf u naqlinaya xarakada in la icraabu ka rarayaayo xagguu u rarayaa in xuruuf la icraabu u raraya waa maxay kuwaasina waa alithnayn iyo waawljamaaci iyo yaa lmu'anasa fi lmukhaataba halkaa waxaynu kaga baxnay hal calaamo iyo mawaadicdii ay degtay oo sheekhu afar u ka dhigay inaguna aynu tafsiilinay oo toddoba aynu ka dhignay wa amal waagu wawdi miya fatakunu takunu waxay ahaan hiya wawdu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii mawdicayni laba meelood dhexdood bay calaamo ugu ahaan fii jamci lmudakeri lab ka laga dhigay jamciisa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamcii asaalimi nabada galay wa fi lasmaai asma'ada dhexdeeda ayay calaamo ugu ahaan asmaadii alkhamsati shanta ahayd wahiya asmaada shantii abuuka aabbaha weey adiga aabbaha weey wa akhuuka walaalkaa weey wa xamuuki gabadh yahay dumaashigaa weey wa fuuka afkaagii weey waduu maalin mid maal u saaxiib a weeye wawduna rafco ayay calaamo u aya rafco ayay waxayna degtaa laba mawdic bay degtaa waa jamcu lmudakar asaalim tacriifkiisa ku noqon mayno waynu sheegnay tusaalihiisii maan soo qaadanana jaaa zayduna zayduna waa faacil marfuucu wa calaamatu rafcihi alwaawu waa wowda niyaabatan can اdamati liannahu jamcu mudakar asaalim wa nuunu ciwad can اtanwiini aw اlxarakati aladayni kana fi lsmi اlmufradi sidaasaa la ohanaya icraabta markaa jamcu dakrsalim tacriifkiisii sheegnay tusaalihiisiioo icraabanna sheegnay zayduna waa faacil marfuucu bilficli wa calaamatu rafcihi damatun waa damo wa calaamatu rafcihi alwaaw baan ujeeda waa wowda niyaabatan xaal ay wakiil ka tahay wowdu can idamati damadii liannahu jamcu lmudakar asaalim wa nuunu ciwadun can اtanwiini aw alxaraka aladayni kana fi lismi mufrad nuuntaa yarna waxaasay naab ka noqonaysaa ay wakiil ka noqonaysaa iyaduna ka gudba ka labaad waa asmaa lkhamsa asmaa khamsana waynu sheegno isaga intaan ubaad xifdiyaysa idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnow can xaddi isaga intaasun xifdi abuuka jaaa abuuka abuuka faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idamati lnahu ismu min aasmaai alkhamsati sidaasaad odhanaysa lnahu ismu min alasmaai alkhamsati wa huwa mudaaf walkaafu damiiru muttasilu mamniyu cala lfatxi fii maxali jarin mudaafun ilayhi baa la odhanaya inta kalena waa la marka xamkaasi macaani fara badan bay culimadu ku fasiraane macnaha ugu soo dhadhowi waa in la kasriyo kaafka oo kolkaa gabadha lagu rido marka wuxuu noqonayaa dumaashi buu noqonaya marka ya gabadha aad qabtid ragga aad walaalaha ama ilmaadeerada aad tihiin maxay u noqonayaan soo dumaashi maaha dumaashi ba markaa noqonaya labadan mawducna ugeeya adaba imise mawdu baynu haysanin toddobaynu haysanin soo ma wawdina laba inoo degtay labadaasi waa maxay jamcu lmudakar salim iyo asmaa lkhamsa labada mawduc ugeeya toddobadii hore imisaynu haysanaa sagaal maxay noo hadhay laba mawduc bay noo hadhay iyo iyo laba calaamadood labadaasna way isgoosanayaan iyaguna tarkiibkan ku celiyo wa ama lwaawu wawdi miya fatakunu waxay ahaan hiya waawdu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafcay calaamo u ahaan fii mawdicayni laba meelood dhexdood bay calaamo ugu ahaan fii jamcilmudakari labka ka laga dhigay jamiciisa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamicii asaalimi jajabka ka nabada galay wa fil asmaai asmaada dhexdeeda ayay calaamo ugu ahaan asmaadii alkhamsati shanta ahayd wa hiya asmaadaa shanta ihi abuuka aabbahaa weeyi wa akhuuka walaalkaa weeyi wa xamuuki gabadh yahay dumaashigaa weeyi wafuuka afkaagi weeyi waduu maalin mid maal u saaxiib ah weeyi shuruuday iska waxyaalahan o soo sheeg sheegnay shuruuday wada laleeyihin lakin insha allah waxaan u dib dhigananaa kutubta dambe insha allah iminka tacaariftuma laga sii adkaan doona waan fudaydina insha allah wa ama alalifu alifti miya fatakunu waxay ahaan hiya aliftu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii taniyati lasmaai ay fi lasmaai asmaadii dhexdeeda ayay calaamo ugu ahaan asmaadii almuhanaati labada laga dhigay khaasatan ay akusu waan gaar yeelayaa ha alifta khaasatan gaar yeelid baan gaar yeelaya bitaniyati asmaai baan ku gaar halkana wuxuu doonaya alifti inoo sheego aliftu hal mawdic keliyay degtaa iyaduna boos keliyay degaysaa booskaasi waa maxay waa muhanihi muhanahana tacriifkiisa inu soo tilmaano soo ma tusaalihiisi iyo icraabtiisu maad iga rabtaa zaydun soo ma ahayn alif iyo nun xagga dambe ka dhig zaydan soo maa zaydani faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can اdamati liannahu muhanna wnuunu ciwad can اtanwiini aw اlxaraka aladayni kana fi lsmi اlmufradi cudur mayna basiidayn waa basiid waka mawdicaana ugeeya toban baan haysana maxay noo hadhay hal mawdic iyo iyo hal calaamo labadaas labadaasaa noo hadhay labadaasina insha allah way is qaadan doonaan tarkiibkaan ku celiyay sasaarka wa ama alalifu aliftii miya fatakunu waxay ahaani hiya aliftu ya maxaan usoo qadaraya de waad garanaysin milata insha allah abwaabta dambaan ku arki doonaayo kaana waad garanaysin kaani maxay qaadan jirtay ya ismi iyo iyo khabar marka ismigeygiibaa mustatira abarkeegina waa calaamatan de waana saa ula socotaan wa ama aliu aliftii miya fatakunu waxay ahaani hiya aliftu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafcay calaamo u ahaan fii taniyati asmaai ay fi asmaai asmaada dhexdeeda calaamo ugu ahaan asmaadii almuhanaati la labeeyey ee labada laga dhigay khaasatan soo arki maysaan ficil baynu soo qadarayna akusu waan gaar yeelayaa ha alifta khaasatan gaar yeelid baan gaar yeelaya ayaad ku gaar yeelaysaa bitaniyati asmaai asmaada labada ayaan ku gaar yeelaya oo macnaheedu uu yahay asmaada oo eh, eh, muanaha oo keliya ayay aliftu calaamo u noqotaa rafcada waa intaa macnaheedu ka gudba waanu isl waxaynu haynaa saddex calaamadood iyo toban mawdic soo ma wa ama nuunu nuunti miya fatakunu waxay ahaani hiya nuuntu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdii ayay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa idaa ida tasala marka uu la xidhiidho bihi ficilka mudaaric damiiru tasniyatin ay damiiru musanna laba damiirkood marka uu la xidhiidho aw damiiru jamcin ama jamc damiirkii marka uu la xidhiidho aw damiiru lmu'anahati ama mid dhadig damiirkeed marka uu la xidhiidho almukhaaabati lala hadlayey Ah. waan iminka kuu sheegay o waa afcaal khamsiy weyan daabidkiisi waan ku sheegay waa ficilka so mudaarica maxaa lagu bilaabayay hamzi iyo nuun sooma may laguma bilaabo hamzi iyo nuun laguma bilaabe waxaa lagu bilaabaa ta iyo yaya eeg damiiru tasniyatan wuxuu ku tilmaamaya maad garanaysaa waa aliftii damiiru jamcna muxuu ku tilmaamayaa waawdii damiirulmaanati tilmukhaaطabatina yadi haddaba markaad ta ku bilowdid saddexduba faacil way unoqonayaan nasara soo qaada mudaaric baynu ka dhiganaa ta ku bilaaba tansuru soo maa alif faacil uga dhig tansuraani waw faacil uga dhig tansuruuna ya faacil uga dhig tansuriina atacjabiina min amri illah waa afcaal khamsa la socda si kala hawa craabina tajabina ya yajibu un baa lagu bilaabay ficil mudaaric un baa laga dhigay tajibu may noqotay soo maa y afcaal khamsu laga dhigay o yabaa faacil looga dhigay maxay noqotay tacjabina aliftuna waa waa istifhaam atacjabina waa yahay marka ya lagu bilaabana damiir muanasati mukhaadaba un ka taga yadu faaciluma noqotee labada hore faacil uga dhiga yansurani yansuruuna waynu fahnay soo maa haynu mid aynu ka iraabno yansurani ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaصibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi hubuut nuun yansurani maxaa ugu dambeeya nuunka ugu dambeeyaaba ah calaamatulicraabkii adaba hubuut nuun lnahu ficlu min alafcaali اkhamsati waka ficlu min alafcaal hamsati alif itnainkaasna waa alif itnain damiir muttasil mabniy cala sukun fi maxali rafcin faacilun baa la odhanaya tarkiibkan ku celiyo wa ama nuunu nuunti fatakunu waxay ahaani hiya nuuntu calaamatan calaamay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdii ayay ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ida tasala marka uu la xidhiidho bihi ay bilficli mudaarici ficilka mudaaric damiiru taniyati ay damiiru muhana laba damiirkood marka uu la xidhiidho aw damiiru jamcin ama jamc damiirkii marka ula idh damiir jamc marka ula xidhiidho aw damiiru muanahati ama mid damiirkeed marka ula xidhiidho muanahadii almukhaaabati lala hadlayey ee lala khitaabayey halkaa culima waxaa noogu dhamaaday rafco calaamadihii ay lahayd iyo mawaadicdii calaamadahaasi ay degayeen ilaa waxaynu nidhi baabku wuxuu ka warramaya laba masale labada masale maxay ahaayeen calaamadaha aqsaamtaasi ay lahaayeen aqsaamulicraab iyo calaamadahaasi meelaha ay degayaan soo ma maxaynu haysanaa oo halkaa nooga caddaatay rafca inay leedahay calaamado iyo mawaadic calaamadahaasi ay sii degayaan mawaadicda mucrabaadda waxaynu ka dhignay koob iyo toban koob iyo tobankiiba waynu ka soo saarnay rafcada dama imisay degtay sheekhu wuxu nidhi afar bay degtay inaguna waynu tafsilino waxaanun todobay degtay ismun mufradun munsarifun ismun ismun mufradun hayru munsarifin jamcu taksiirin munsarifun jamcu taksiirin hayru munsarifin jamculmu'anafi saalimi ficlu lmudaaric asaxiix alaakhir ficlu lmudaaric almuctali alaakhir todobadaasay degtay wawdiina maxay degtay laba jamculmudakari saalimi alsmaa lkhamsatu aliftiina maxay degtay almuhana muhanihii bay degtay nuuntiina maxay degtay alafcaal lkhamsatu waxaa ka fiican in la idhaahdo alamhilatu lkhamsatu waayo ficil kasta waa laga samayn karaa shan ficil oo gaara maaha sida asmaaulkhamsu ay gaarka u yihiin ficil kasta laga samayn karaa markaa koob iyo waan sheegnay calaamadan haddaynu dib ugu noqono dama imisay degtay soo toddoba may degin toddobadaa imise afcaala laba imisa asmaa shan halkaa waxaynu ka garanaynaa damadu inay tahay calaamatun mushtarakatun bayna alismi walficli ficilkiiyo ismigu way wada leeyihin waayo ficilna way degtay ismina way degtay waa calaamad mushtaraga afcaashiiyo asmaadaa wadale saa u ogaada wawda ukaalaya wawda maxay degtay labay degtay waa jamc mudakrusaalim iyo asmaa lhamsa halkaa maxay nooga caddaaday ana alwaawa khaasatun bilismi wawdu maxay gaar ku tahay ismi unbay gaar ku tahay ficilaa ka daydayin bade adaa dawaki aliftii u kaalay maxay degtay musanay degtay musanum wa isman soo ficil aliftiin markaa maxay gaar ku noqotay ismi bay gaar ku noqotay nuuntii u kaalaya maxay degtay afcaal lkhamsa nuuntana ha ismi ha ka egeegin iyadna afcaashay gaar ku tahay markaa calaamadina saasaa loo qaybsaday haddaynu khulaasayno baabkana labada masalu ka warramay oo ah dikru calaamaati aqsaami licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraab halkii hore imise masaleynu ku lix masaleynu ku haynay maxay ahaayeen tacriif lkalaam aqsaam lkalaam dikru calaamaati aqsaam lkalaam baabkii labaadna saddex tacriif lcraab aqsaam lcraab dikru lmucrabaat labadan u geeya sideed masaleynu haysanaa sideed masaleynu weli kitaabkii ajrimiga ka marana in sha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk